yeelay xaakim iyo kayrkii saa darteed maadaama ay taabiciya kabiira tahay haddana ay tahay dumar haweeney dahabina uu yidhi haweeney matruuka ah ama mutahamaa ah, midnaba lama hayo wiilkeedii iyo ahalkeedna ay wax ka warin hayaan aaliana xaakim xadiidkeeda uu saxiixiyey waxaanu leenahay in sha allahu tacaala gabadha waa xasanatu اlxadiiث can abiiha aabbeed wax ka warnaysa oo saxaabi jaliil ah qaala saxaabigaa wuxuu yidhi shahidtu maca الnabiyi nabi maxamed la jirankiisa waxaan ka qayb galay xunaynan dagaalka xunayn loo yaqaanay meeshuu ka dhacay waa xunayn la odhan jira faqaala lii nabigu wuxuu igu yidhi masmuka magacaa saxaabigu nabigu ayuu haybsado weydiye wuxuu hi magacaa qultu waxaan idhi khuraab baa la yidhahdaa uraab uraab waa lafdi min alurba bimacnaa waa nin fog nin fog baan ahay durugsan waa haddii min alurba laga keeno haddii uu noqdo daa'irkii shimbirka la yaqaanaya macruufkaana asna waa shimbir khayr daran wey oo la necab yahay oo dadka qaarkii ay dhahan waa qumay oo lala dagaalamo oo khayr daran oo beerta cuna oo dadka dhiba oon laga harsan karin oo maanta waaqdaa ku haynaya nafta ku keenahay idan tukaa la yidhaahdaa oo kale la macno tahay tuke ayb baalkan bambaase aad ugu fara badan somada arge nafta kuu keenhayo madmadow ee dhibka badanee madow ayb kii soomaaliya wax waaweyn buu ahaan jira mid yar yar inta la ego dhib badan yaa koostiga aad u joogo dhib badan <clears throat> shimbir dhib badan wey <clears throat> xunsho iyo waxaa is waraystay dheen soomaalidu iyo tuke wuxuu yidhi xunshoy goorma ad u gabataa goormaad gabatoo carartaa buui ninku markuu dhowrkoor isoo fiiriyo ruux uu foorarso dhulka laaco yaan duuloo cararaabay tiri yo dhimatayba waa lagu dilbu xilliga waa ku dhammaatay waabaa dhimataybu ama ruuxu mar hadduu isoo fiiriyo mar labaadna isoo daro waan sii duulaabu tukaadda marka attentionkiisu iyo taxadarkiisu caadi maaha laba goor haddaad fiirso oru ka cararhay waa baalkii qumaanaha miyiga jooga ama aqaana kan reer magaalka ah wuxuu yahay ma aqaan almuhim waa magac laga fiican yahayo huraab tukaa la yidhaahdaa ama huraab nin fog oo durugsan baan ahay idana waa magac marka aan habboonayn oo laga quruxsan yahay qaala nabigu wuxuu yidhi laa huraab laguma yidhaahdee bal ismuka magacaada waxaa weeye muslimun muslim baa lagu hahdaa nin hoggaansamay bimacnaa nin alle ka fog baan adoo yidhi la macno tahay baciid can illahi subxaanaه wa tacaala wa can raxmati wa can sharcihi min alghurba oo hariib can اlislaam ah maya waxaa bal anta muslimu lilah <clears throat> ayb idan saxaabiga quraab layihahda muslim magaciisa hadda uu nabigu u bixiyey saxaabadii maka degtay buu ka mid ahaa ee ree maka ahaa tarjamadiisuna fi lisaaba raqamka ay kaga jirtaa xadiidkuna xaakim wuxuu leeya waa xadiidu saxiixu lisnaad walam yukharijah waxaa kaloo xadiidka ka aamusay dahabi ood moodo markaa inuu taageersan yahay xadiidku inuu saxiix yahay waxaa xadiidka quweeyey abu daa'uud oo wuu jasmiyey in nebi maxamed saxaabi la odhan jiray khuraab oo magaca ka bedelay oo muslim u bixiyey fii sunanihi idan xadiidku waa xasan alisnaad laakiin daciif ma aha in sha allahu tacaala baab wuxuu baab yahay shihaab olol ninka loo yaqaano shihaab waa ruux l olol oo kale la mid taha shihaabku asalkiisu waa dhimbisha ama dabaaburada wax loo yaqaano dhimbelaha ama dambaaburada waxa loo yaqaano ama dhuxusha faniinta sida qolyaha jacjaclaha iyo geedkii loo yaqaana mxuu ahaa dulduuli jiray markii saa loo shido qaradu ma duusha qaradu ma duusha iyadu ma boodee geed waxaa jira markuu dhuxushiisu golaataba duulahaya jacjaclaha iyo waxangaasa galoolkan asn waa le waa jira ayib <clears throat> almuhim waa adoo yidhi waxaa la yihahdaa olol ama dab baa la yihahdaa ama dambaabur baa la yihahdaa ama dhuxul iyo dhimbil baa la yihahdaa idan marka waa olol iyo naar baad ka agbaxday shihaabna waxaa lagu ogaa in mujrimiinta iyo gaalada iyo wax la garan waayo dhan faatbacahu shihaaban aaqib ayb walaqad jacalnaa fi samaai buruujan wazayanaha linaadiriin waxafidnaha min kuli shayطaani rajiim ila man istaraqa samca faatbacahu shihaabun mubiin ayb idan marka rujuumtii waxyaabaha rabbigane ee ku laaya gaalada iyo shayaadiinta iyo wax la garan waayo abaalisada baad ka agdhowaatay magac marka in la bedel u baahan xadaثna camr ibn marzuuq ahiqaة اlimaam اlxaafid alghazaa qaala xadaثna cimraan alqaطaan saduuq can qataada ibn dicaamaة الsaduusi can zuraarata ibn awfa akhraja lahu اljamaca alcaamiri iqaة maata fajأaة fi الsalaa dhowr kor baynu soo marray taabicigaas isagoo salaad ku jira ayuu geeriyooday can sacad ibn hishaam ibn hishaam ibn caamir alcaamiri min tiqaati الtaabiciin aabihina shuhadaai uxud buu ahaa aabbihi hishaam ibnu caamir waa ragga ku shiiday uxud alansaari can caaishata radi allahu tacaala canha dukira cinda rasuuli illah rasuulka ilaahay agtiisa waxaa lagu sheegay rajulu nin baa lagu sheegay oo yuqaalu lahu lagu yidhahdo lagu naanayso loogu yeedho shihaab ay shuclatu min naar waa dhimbil ama dambaaburo ayb faqaala rasul lah sal slam wuxuu ihi bal anta hishaam shihaab ma tihide waxaa lagu yidhahdaa hishaam saacaddan laga bilaabo hishaam ibnu caamir ibnu umayat alansaari alladii istushhida fii yowmi uxud saxaabigaas nabi maxamed sl magacaasaa ka bedelay shahaab baa loo dhan jiray hishaam baa tahay waxaa tahay nin deeq badanoo ummadda sooro oo hilibka iyo kibisa iskugu jajabiya ninka wax budaagaa la yihahdaa ayib koosaarta iyo caanaha dadka iskugu dara iyo masagada iskugu jabiya sariidka iyo dhululaha dadka iskugu jabiya idan waa magac wanaagsan oo ayb baab wuxuu baab yahay baab اlcaas magaca caasigeeda ree maka aad bay ula bxi ree xijaaz weliba khaasatan quraysh caasiya fara badan bay lahaayeen caas bay la bixi jireen waado yidhahda magacaa caasi baa la yihahdaa qaroof baa la yihahdaa kaba cad baa la yihahdaa war waa ku sidee niyo waado waxa la yihahdaa dayday dhabajiif baa la yihahdaa iskoris baa la yihahdaa maxaan ku dhahaayey mooryaan baa la yihahdaa soo wad budhcad baa la yihahdaa waa magac noocaasa marka ma fiicno ma fiicno xadaثna msdd ibn musrhd abu bakr qaala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan can zakariya bni abi zaa'ida zakariya ibn abi zaa'ida dabaqada asagaa dhaca qaala xadaثanii caamir caamir الshacbi caamir ibn shuraaxiil الshacbi can cabdilaahi bni muiic qaala samictu muiican muiic baan maqlo waa aabbihii wiilka cabdulaahi aabbihii wey muiicna waa saxaabi jaliil ah oo yaquulu leh samictu nabiya rasuulkaan maqlay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yaquulu asagoo le yowma fatxi makkata maka maalinka la furtay ee ilaahay nabiga gacantiisa uu soo geliyey nabi maxamed oo labaan maqlay laa yuqtalu la dili mahayo qurashiyun nin quraysh ah sabran xabis ahaan loo dili mahayo sabrigu waa ninkun dagaal iyo rirriyo midna aan lagu dilin waa intii lagu soo qabto geedka lagugu xidho lagu gowraco wey sabrigu ti awood laguu sheegto lagu muqooniyo oo lagu soo qabto in lagu weydaysto wey ayib haddii laakiin adoo dagaalamaya ad dhimato waa gobnimo dagaal gobnimaa la yihahdaa laakiin intii lagu soo qabtay in sidii waxartii lagu gowraco ayib taasaa sabri la yihahdaa idan nabig ul sl sl laa yuqtalu la maayo qurashiyun yani xadiidku ma aha habar ma ah waxaa weyaan la dilin wey maxaa yeelay quraysh fara badan baa sabri loo day intii la qabtay la gowracay weliba saxaaba ah. oy muslimiin ay dileen dagaalihii eh, reer bani umayaah saxabada qaar ku dhex maray cabdillahi bn zubayr iyo eh, xusein iyo ya way jiraan ayib laakiin nabig waxaa weeyaan maanta laga bilaabay ila maka waa la furtay quraysh saldhigeedana maku ahaa idan quraysh markay jabtay ee madaxyaweyntii is soo dhiibeen way islaameen kulligood bar baa lxoogu muddahana la siiya afar bilood loo qabtay kadibna way soo dhway islaameen idan gaal dambe qurayshado la cayrsada ma jiro wey oo intii lasoo qabto gaalnimo loo dili waxaada ka dambeeye waxaad dishaan dulmay u disheen wey iyo xadgudub leanna waa wada islaameen saa darteed nabi maxamed xilliguu dhimanhayay carab gaala a ah waaba iska yaraayeenba inana un shaam iyo ciraaq ku jiray oo u ahaa reer rum iyo reer faris dabadhaq u ahaa oo ahaa maxaanku dhahayey qolyaha u shaqaynaya mooyeen intooda kale waa islaameen xuguu nabig dh slwatullah slam alayh amaa quraysh markuu nabigu ka soo laabtay xunayn iyo hawaasin ka soo laabtay dib u soo laabtay maba jirin wax gaal ah. nin markaa ballan ku jira axadda ku jira mooyeen kulli waa islaameen in yaroon ballan lahayd mooyeen kuwii markay afarood dhammaatay waa sooda dhibeen kulligood laa yuqtalu la maayo qurashiyun reer quraysha sabran xaditaan loo dili maayo eh, intii la xidho oo la soo qabto la dili maayo bacda alyowm yani maanta kadib yani bacda fatxi maka ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha laga gaaro yacnii halkaa culamada qaarkood waxay leeyihin waxa laga qaadanaya quraysh qabaailka gaaloobi doona isku jira qabaa'ilka gaaloobi doona ila maxamed wuxuu sheegay aakhiru zamaanka marka la gaaro qabaa'il iyo beelo fara badan oo muslimiin ahaa inay diinta islaamka ka bixi doonaan oo gaalo noqon doonaan idanna maadaama nabigu leh salawaatullahi wasalaamu calayh maanta laga bilaabo oo sanadka sideedaad hijrada ah nin qureysha la dili mahayo gaalnima loo dili maayo geedna lagu soo xidhi maayo ilaa qiyaami saaca idan ammaan wey almuhim ama xadiidku khabar ka dhig ama amar ka dhige <clears throat> waxaa weeyaan saacadda laga bilaabo quraysh waa islaamta idan saxaabigu muxuu rabaa falam yudrik ilislaama islaamka ma soo gaadhin axadun axad oo min cusaati qurayshin quraysh cusaadoodii ah yani nimankii caas loo yaqaano wey yani nimankii caasiyaal la odhan jiray quraysheed niman fara badan baa caas imi waail intaasu caas baa jirtay nimankii magaca caas ku caanbaxay oo quraysh taqaanay wax islaamka soo gaadheen ma jiraan hayr hada alcaas caaskan hadda aynu hayna nabigu uu muduuc bedele madoono mooyee halkan saxaabi baa soo gaahay islamka soo gaadhay inta kale qalal islam bay dhammaadeen ayb min cusaati qurayshin quraysh nimankoodii caas loo yaqaanay hayra muiicin muiic waxaan ka ahayn kaana smuhu magaciisu wuxuu odhan jiray magaciisu wuxuu ahaa mudiic alcaas baa la odhan jiray ninka caasiga aha ilahay ka furtay fasamaahu nabiyu nabiga wuxuu u bixiyey muiican ninkii alla adeecay ilahay adeece nin alla yaqaanana nabigu u bixiyey marka hore muxuu ahaa ninkii ilahay ku gacansayle caasiga ah waa laba magacoo kala fiican wey muiic ibn alaswad baa loo yaqaana ibnu xaarisat alqurashi alcadawi wuxuu ahaa ninay cumar isku qoys ahaayeen yowma alfatxi banu islaamay wa fii khilaafati cumaan bاmadيn ض taa an xadiikana cabdrazaq iyo musacad iyo xumaydib waa wareeriyey axmed ba waa wariyen xadiku xadis صaxiixa baaba man xaala intaaso dhan loo socdaa oo bukhaari kuu sheegahaya magacyaha aan habboonayn een fiicinayn ee qallabsan ee ammaanta iyo bumbooninta aan wadan meelka dhac diineedna aan lahayn magacyaha bumbooninta wataan raba meelka dhac diineedna in la bedelo ayib taasa laga hadlahaya baabu man dacaa saaxibahu fayakhtasir wa yunqis min ismihi shaya wuxuu baab yahay ninkii saaxiibka u yeedhay war hebelow yidhi oo magaciisa soo gaabsaday magaciina qaybo ka gooye nin baad leedahay somalida way yaqaann reer koonfureedka aad u yaqaan in axmed liya wa ku leeyahin xamey war xameyna muxuu ahaa axmedka bashiir waxay ku leeyihin bashka war bashkana maxay ahayd muhaamay hadda ba keeneen taa waxaan u malay inay meelo kale sal ku leedaan u malaynaya ya taaba sawaaxili sal ku leeda wakaas waa un dareemay kulle almuhim waa adoo ruux aad u yeedhaysa magaciisa iska soo gaabsada fayakhtasir soo gaabsada wayunqis ka gooya min ismihi shay'a xadaثana abulyamaan alxakm ibn naafic qaala xadaثanii شhucayb ibn abi xamza can الzuhriy muxamed ibn muslim ibn shaab الzuhri qaala xadaثanii abu slm ibn cabdiraxmaan ana caaishaةa radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi hooyade qaala rasuul اlah rasuulka ilah wuxuu yidhi yaa caaish tarkhiim baa loo yaqaana xagga luqada carabeed carabiyada tarkhiim baa layahdaa in ismiga munaadaha qaybta dambe laga gooyo yaa caaish yaa caaishatu buu ahaa tadii baa nabigu gooyey sal slam caaishoy haadaa jibriilu kani waa jibriil Eh, yaqra'u calayki asalaam wuuna ku salaamhayaa jibriil baa meeshan taaganoo ku salaamhayo ama jibriilun hadda kala tagnay baa ku salaamay ayib bukhaari marka caaisha jibriil bu salaam hadda omasheeda wuxuu ka rabaa inta hore ah yaa caaisha haddaad adoo nin weyna markaad saaxiibkaa u yeedhaysa magiciisa aad qayb ka tagtood qayb ka goyso hebel waa ciyaar suuq lagu dhihi maayo maxaa yeele bashka iyo xame iyo wuxuu ku hayaa iyo moa wuu ku hayaa lagu odhan maayo kitaab bhaari ka hadlaya ramat اllah alayh qaalad caaisha waxay tiri wacalayhi الsalaam waraxmat اllah caaisha marka jibriil bay salaamtii ka radinaysaa wa wacalayhi calaa jibriil assalaamu ha ahaato nabadgelyo ee waraxmat اllahi ilahay naxariistiisa ayb riwaayo kale waxay caddaynaysaa oo saxiixo ah inay tidhi calayka salaamullahi caleyh bas lama rabo waa salaamaya waa ka qaaday waxaa wax jira maaha waa inaan ninka keenan xoogo loo duceeya rabaa la yidhaahdo calayka wa calayhi asalaam adiga keenay iyo ninkii isoo salaamay khayr alla idin siiyo salaan alla idin gaarsiiyo bal riwaayadda waxay ku darahayaan sheekh albaniya khayr ka taxsiinayaan calayka wa calayhi asalaam wa calayna wa calaa cibaadi illahi saalixiin inaan waxba laga tegin oo tirahda aniga iyo adiga salaanta keenay iyo kiina soo salaamay iyo ummaddaba allaha salaamay oo noqoto nin deeqsi waa duca mogta baashi inaad tirahda aniga uun la dooni maayo waxbaba xaggayga ma fiicno ayib calaa aqali taqdiir wax kale hadaad kari weydo ruuxii salaanta kuu keenay abaabka kugu lahaa iyo ninkii ku soo salaamay walaalka ahaaba u jawaab sida caaisha ay yeeshay radi allahu tacala canha qaalat caaisha waxay tihi wahuwa rasuulku yaraa wuxuu u jeedaa oo arkaabay tihi marka asaga ah maa la ara waxaan u jeedin runteeda nabi maxamed jibriil baa asagu arkaa haadaa jibriilu nabigu nabig waa ishaarahaya ishaara weliba waxaa weeyaan makaan mucayanoo qariiba weliba ayb ilaa ishaaro waxbay cayantaa marka jibriil waa kowa ku salaamaya waay nabi maxamed wuxuu asagu daawanhayo anuu ama jeedo awood waa la kala tegey maxaa yeele iyadoo nabi maxamed oo caaisha la jifo oo ay wada marahu wasan yihiin iyo intuu jibriil bannaanka soo istaagay buu nabiga la hadlo nabi maxamed oo soo bax reer baqiic iyo shuhadaa uxudin wax yar ba adduun kaaga hadhay soo sogoti kaala soo macsalaamay saacada maalmaa kuu hadhay ayb ama bilaa kuu hadhay caaisho way soo jeedaa nabi maxamedna weli muusa gamin dhawaqi jibriil iyo yeeritaanka nabiga loo yeedhay nabigu waa maqlay waan u baxay caaisho lakin waxba maysan maqlayn markuu nabigu aayar baxay oo albaabka caasho tartiib u celiyey nabigu wuxuu mud caasho markaa inay gamcaday oo wuxuu leeyaysan toosin oo adoo maqan markay ku aragto yaysan xoogow cidloonin oo aysan waxsho dareemin iyo kayd iyo cabsi midnaba intaa tagtooda baqiic tagtooda u soo muslimiinta soo laabo gogashii mee bartaad soo seex caashona adunka la socda caasho waxay ti nabi markuu saa u baxay waxaan is idha haa haweenkiisii kaluu aaday hay markuu nabigu saa u baxay baan guntigii naysha iskaga dhigay tiri xijaabkii iyo jilaabkii baan qaatay wuxoo dhan baan isku kabahayga baan gashaday waan ka dababooday umu salame iyo xabse iyo zaynab iyo haween kale u socda habeenkayga keliya yar kaaga bu rabaa dama hawenkayga sii xaata nabi maxamed xaafid o dhan bu ka baxay madiinu ka baxay wuu socday wuu socday wuu socday anna marka xoog iska qarinaya waan ka dambeeya markas u socd marku nabiga oo xabaaliya galay oo salaamay oo u duceeyey oo gacmaha taagay oo ilaahay baryey oo issooma jiray yaan soo hor orday tasuusay arag soo orday soo orday soo orday soo orday gurigii baan soo galon seexda waan isduubay tiri nabigu waa ka soo dabagalay caaisho neefturis ille ruux soo orday weeye waa ruux soo ordaye caaisho neef tuuraysa yaa nabig wuxu uhi maa lii araaki raabiya maxaad la neef tuuraysaa maxaad u xeeqsan tahay xataa nebi maxamed waxaa ma jiro nabig wuxuu uhi ballamka caaisho waxaa jira hadaad ii sheegi waad neef tuuraysaaye lanaba'ani alcaliim alkhabiir ilaahay wax walba og baa ii warrami doonaa ayb markaas bay caaisho tiri nabi maxamedo ilaahay wax kasta oon qarinayna iyo wax qalbiga ku jira rabbi ma ogey subxana watacala sida xadiidka nasaai kheyrkiiba soo saareen ha waa oge xogtii markaa sheegtay intaan laga warramin in laisgelin bay aayar warrantay ayib qalmihim waxaa weeye ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala awooddu rabbi siiyey dadka lamid ma ah xadaanaa maxamed ibn cuqba ibn harb asaduusi saduuqun yukhti qaala xadaanaa maxamed ibn ibraahim alyashkuri albasri ninka asaga waa maqbuul laakinahu qad tubica fi اlxadiiث waxaa mutaabaceeyey camr ibn ibraahim in loo yaqaano can ummi ayb <clears throat> iyo rag kale weliba ayaa mutaabaceeyey qaala wuxuu uhi xadaatnii waxaa ii warantay jaddatii ayayday ummu kalsuum la odhan jiray binti umaamata ahayd bintu umaama ummi kalsuum bintu umaama ayaduna waxay la tahay ka xukumka raa'ida aynu ku sheegnay muxuu ahaa أنha taaبiciya كabيirة lam twafق وlam tujrax marka inay xasanto xadiiثtaan marayna أnahaa ayayday qadimad waxay soo gashay timid maka xaaja iyadoo xajinaysa iyadoo xaajiyad ah ayay timid wa ina akhaahaa walaalkeed almukhaariq ibnu humaama la odhan jiray qaala wuxuu yidhi marka idkhilii udkhulii u gal calaa caaisha walaalkeed mukhaariq ibnu humaama ayaa ninkan maxamed ibraahim alyashkuri albasri ayiidooda umu kalhuum ah iyo walaalkeed baa hadlahay halkaas wuxuu dh haddana hooyadan uma geli kare walaalay intaad hooyo u gasha caaisho wax iisoo weydii cilmi iisoo weydiiy udkhuli u gal calaa caaisha caaisho u gal wasaliha waxaad weydiisaa caaisho hooyadan waxay inoo soo weydiisaa can cumaana bni cafaan can cumaan ibni cafaan xaaladiisa ayb waxelihii dambe weliba dadka qaarkood ay cismaan ku kaceen sida khawaarijta qaybo ka mid ahayd iyo niman baasoo ree masar ahaa fa ina annaasa dadku qad akaruu waa badiyeen fiihi fii cumaana cindana haddaan ree masar iyo ree ciraaq qaybo ka mid a ah, alkalaama fiih dad badan baa cumaan wax ka sheegahaye sayidina cumaan hooyadeena caaisha cid ka yaqaana ma jiraane noo soo warsayd noo soo warso ku yidhi qaalad waxay tihi gabadhi umu kalkum ahayd fadakaltu calayha waan u galay hooyadan caishaan u galay faqultu waxaana ku idhi bacdu baniiki wiilashaada barhkood ilan ummaddii nebi maxamed rumaysoo dhanba ee raacdoo dhanba nabi maxamed xaasiistii maxay u yihiin hooyooye annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuh yuqri'uka wuxuu kugu soo akhrinaya can asalaama salaam wiilashaadi qaybo ka mida carruurtaadi qaybo ka mida hooyey ku salaamahay oo waa kuma mukhaariq ibnu fumaama wayas'aluki wuxuu ku weydiinayaa can cumaan ibni cafaan maa xaalu qaala waxay tihi wa calayhi wiilkayga isoo salaamay assalaamu waraxmat ullahi barakaatu qaalad waxay tihi amaa ana anugu miyaa somaad waxay tahay nin ani yidhi dad iska reeg anugu waxay ila tahay anugu waxaan yeel haddaad tiraado dadkii kuma jirta go'aankayga waa cad yahay waxay tiri anigu miya haddaan caaisho ahay fa ashhadu waxaan qiri calaa annii anigu ra'aytu inaan arkay cumaana cumaan baan arkay fii hada albeyti gurigan asaga caawa dhex fadhido guriga caaisho fii leylatin habeen baan arkay qaa'idatin kulol habeen kulol ayb habeenna waxaa naqas ku xidhan yahay xijaajna waa kulushahay wa nabiyullaahi nabiga ilaahayna iyo wajibriilu iil cumanaa arkay iyo nabiy allah nabiga ilahay baa arkay midinku rabay mise idin goday <clears throat> wanabiyulahi nabiga ilaahina iyo wajibriilna yuuxaa ileyh cumaan ibnu cafaan oo habeenkoodgurga dhex fadhiya jibriille nabi maxamed u waxyoonaya dhaha saray tir bimacnaa caaisha maxay rabtaa hadduu munaafiq yahay ama nin xun yahay cumaan jibriil meesha ma yimaadeen xilligaana cusmaan guriga ma dhex fadhiyeen nebi maxamedna kalsudana ma siiyeen wاnabiyu nebi maxamedna yadrib uu garaacayo kafa aw katifa ibni cafaana biyadi marka loo waxyoonaya nebi mamed waxyuu ku socdo cusmaan garabkiisa iyuu nabigu gacanta ku garaacaya gacanta nebi maxamed waxay saarantahay garabka cumaan wاnabiyu yadrib uu garaacayo kafa yani sacabka sacabkiisii wey ama baabacadiisa aw katifa ama garabkiisa almuhim gacanta nebi maxamed waxay ku dhacaysaa gacantii cumaan ama gacanta nebi maxamed waxay ku dhacaysaa garabka cumaan waa isku mid wuxuuna nabigu markaa lahaa biyadii gacanta ku garaacay wuxuu lahaa uktub cumu uktub qor waxyii soo degay waxyga hadda jibril sii daayey qor yaa cumo yaa cumaano wey bukhaari wuxuu ka rabaa intaas aliftii iyo nuuntii baa la gooyey cumaan nabigu waa soo gaabsaday xarmidina waa go-anya waad ka garanaysaa had uktub yaa cumu yaa cumaanu wey waxay tihi caaisha marka famaa kaana allahu ilaahay ma ahaadeen yunzilu kii soo dejiya tilka yunzilu kii dejiya cumaan tilka almansilati booska asaga a ah min nebiyi cumaan hadduu nin xun yahay booskaas nebi maxamed kamuusan degeyn wey xilligaas kulul ee habeennimada ah in nebi maxamed iyo cumaan iyo jibriil meesha ay ku kulmaan waxaygan soo degeen nebi maxamed uu cumaan ku aamino qor uu yidhaahdo hadduu xun yahay ilaahay ba xuhan lahaa nebi maxamed o cumaan waxbaa ku aamini kadaa u yeedh zayd musaabid rag kale katawtul kale u yeedh idan ilaahay baa aaminay jibriil baa aaminay nabigiisi baa aaminay xilligaasay aamineen wararkan kale kuturakuteenna yantarabaqashkan iyo warxumatashiilka bannaankooya ka marbatay yan lagugu lugeyn cumaan min ahli janna wey ma kaan lah ilahay ma ahaada yunzilu kii dejiya cumaan yunzilu kii dejiyaan rabaa tilka almansilati booska asaga ah min nebihi nebigiisa oga boosa ilaa rajulan inuu mooyeen kariiman ku wanaagsan oo ku qiimo badan caleyh cala allah ilaahay agtiisa nin qiimo iyo darajo ku leh unbuu ilahay booskaa dejin laha bay tir waana cumaan faman saba ibna cafaana fa calayhi lacnat ullahi bay tir ninka ibna cafaan caayo oo saxaabada caayo laga kari waayo ilaahay lacntiisaa ku dhacdo sida raafidada w lamida ah. idan saxaabada ninkii laga kariyo malcuun wey hala lacnado calayhi lacnat اllah wاlmalaaikaةi wالnaasi ajmaciin xadiiku waa xadii xasana w xasan isnaad maxaa yeelay cilada xadiid jirtaay waa un maxamed bn ibraahim alyashkuri iyo ayaydii mutaabacad bun xadid ku cinda axmedin mujalka lixaad laba boqol iyo konton iyo taariikhu dimishqa soddon iyo sagaal mujaladka ah sabxada boqolaad khadiif taariikh lalakaa'ina fii شharxi sunة وaakharuun xadiiku xasan wey in shaء اllah taعalى caaش soo inama qoranayta caaش caaشho tad laga goy de ila magac laga soo gaabsadayna kuso jiray ya cuhmu iyo caaش tarkiin taada kuu qoray miya kaaduu fashilan yahay markaas <clears throat> baabu zaxm buu baab yahay zaxm ninka cidhiidhiga ahaa waa ruux cidhiidhi ah zaxmi waa macna yani jaam oo kale wey waa ruux cidhiidhi ah oon wax ka baxa iyo wax soo gala midna usan jirin kuma daarahay daarin ruux xidhan jabug meel fadhiya addayiq wey addayiq الnafsi wاlakhlaaq idan waadoo loo bixiyey hebel cidhiidh hebel cidhiidhi ayib nin baa loo bixiyey aan macrifo ahayn hebelkaa nig nig yani nig waxa way ruuxa xidhan mugta waxba ka bixi <laughs> idan marka halis wey magacood wuxuu kugu yeelanayaa taaiir buu kugu yeelanaya xadaثna سulaymaan ibn xarb alأsdي qaala xadaثna الأswad ibn shaybaan الsaduusi الbasri ثiqaة caabid qaala xadaثna khaalid ibn sumayr dhowr koo banu sheekhaa soo maray qaala xadaثanii bashiir ibn nahiig abu shacثaa min quraaءi الbasra ثiqaة imaam qaala xadaثna bashiir bashiir baa noo waramay ibn اkhasaasiya ninka loo yaqaano qaala wuxuu uhi bashiir qaala wuxuu ihi ninkii ahaa bashiir ibn nahiig ata الnabiya yani anahu ata nabiy xadaana bashiir qaala wuxuu ihi anahu ata nabiy nabigan u tegey faqaala nabig wuxuu ihi masmuka magacaa bashiir nabi maxamed waa u bixin doonaa bishaareeye khayruwade waa magac fiican laakiin marka hore zaxmi baa la odhan jiray ayib masmuka magacaa qaala wuxuu ihi zaxmun baa la yihahdaa cihiiryana la yihahdaa ayib cihiiryanaa la yihahdaa ayib lama ficin cihiiryane iyo ayib soomaalida dadka qaar waxay bixinayaan shidani yani waa shido shidane siraad iyo shidane iyo ayib waxaasay bixinayaan marba waxaas waa in dadka laga bedelo magaca inaad adna yeesha ma ah si kastoo caan uga tahay waa inaad intaad qaban karto aad qabato laakiin mar hadduu duurka galo soomaaliya o dhan ba ay kuu barato meel laga noqdo markaa ma laha qabasho ma laha qaala zaxmun qaana wuxuuhi bal anta bashiir baa tahy zaxmi ma tihide waasac waasac baa tahy bishaareyaa tahy fa baynamaa xilli buri ana anagu umaashi aan la socdo annabiy nabi maxamed aan garab socdo on garab lxaasanayo faqaana wuxuu yidhi yabna alkhasaasiya waa eyeydii eyeydii baa loo tirayey war wiilkii ay heblaayo dhashayo waa laguga kabtamhaya gacalcun baa la yihahdaa ruux inuu abtirkaaga yaqaano ayayda iyo awowga iyo adeerka iyo meel kuu tiriyo wanaag badan baad ka dareemaysaa xoogo waxaad dareemaysaa in aad tahay nin adarees fiican leh meel loogu sareego leh idan nabi maxamed ayaydiibu soo qabtay iska badaa ah aabiiye ayaydiibuu nabigu uhi yabna alkhasaasiya ayib <clears throat> maa asbaxta maxaad ku waabariisatayo tanqima aad ku qoonsanaysaa cala allahi subxaana wa taala rabbi maxaad ka sheegan idan xooguu yar uu ka dareemay bashiir ibn alkhasaasiya buu nabigu rabaa inuu saxo daaweeyo waad islaantay saxaabi baad noqotay magacii nagtaa baanu kaa bedelnay nebi maxamed ood maanta garabsanaysa oo aad bidixda tuuraysa la laxaadsanaysa maxaa kaa maqan ood rabbi ku qonsanaysa bashiirow in la garrab muhiim wey laisweydiiye wax jira maa asbaxta maa sirta tanqim cala allah wey maxaad rabbi ku qonsan rabbi maxaa ku sheegan way ku eedayn maxaad eersatay asbaxta waxaad noqotay ama waa berisatay tumaashii rasuul allah inaad nebi maxamed aad garab soconayso ood ciidankiisa ka mid noqotay ood saaxiibadii ka mid tahay ood garab socoto khalqi ilahi ninka fadli badnaa qultu waxaa idhi buui biabii wa ummii ma anqimi cala allahi shay nebi maxamedo rabbi waxba uma haysto rabbi asagaa ceeb ka hufan ayib caadilna ah waxaan rabbi u haysto iyo waxaan rabbi ka qoonsanayo ku eedanaya midna ma jira kullu khayrin qad asabtu khayr kasta waa helay waan islaamay nebi maxamed baan raacay waan ku garab soco maxaa iga maqan kullu khayrin qad asabtu bashiir baa inoo warramay faataa calىa qubuuri اlmushrikiin nebi maxamed suu u socday wuxuu maray qubuurtii mushrikiinta gaalada faqaala rasuulku wuxu hi laqad sabaqa haaulaa'i kuwan waxay dhaafeen oy ka hormareen khayran kasiiran khayr fara badan bay dhaafeen oo islaamnimay dhaafeen wey iimaankii baa dhaafay islaan ayagoon gaarin bay dhammaadeen gaalnimo ku dhinteen uma nabi maxamed haddana intaa kadib ataa calىa qubuuri اmuslimiin muslimiintu qubuurtoodba nabigu maray shuhadaa uxud iyo baqiic iyo halkaasuu nabigu maray faqaala nabig wuxu uhi laqad adraka haaulaa'i muslimiintan hadda meeshan ku duugaan waxay soo gaadheen khayran kasiiran khayr fara badan waa islaameen iimaan bay ku dhinteen towxiid iyo islaamnimo ahlujanna faidaa nabigu markuu intaa yidhi faidaa isla rajulu nin baa meeshii maraahaya calayhi sibtiyatani laba kabood oo sibiqsibiqa qaba oo aan dhowr lahayn aan timo lahayn laba kabadoo susuubi oo yeelankooda iyo si fiican idin la magdiye laga sameey waynu soo maray xadidka sharciisa waxba kaga laaban mayno ninkaasoo yamshii ku soconaya bayn alqubuur nin kabaha qabo maqaabirta qubuurta dhex marayo dhex qaadayo nabigu indhaha ku dhuftay tuu jalleecay faqaala rasuulku wuxu uhi yaa saaxiba sibtiyatayn ninka labada kabood qabow alqituur oo siib sabtiyatayka labada kabood fakhalaca saxaabigu waasiman calayhi xadiidka sharxiisa iyo axkaamta laga qaadanaya waanu soo maray waynu soo maray <clears throat> dhowr ilaa afar cashir ka hor baynu soo maraan filhay ayib idan in magacii xumaa ee zaxam ahaa uu saxaabigu nabiga ka bedelay oo nabigu u bixiyey saxaabiga bashiir yaanu ka rabnaa idan magacyaha xun ama qariban ama qallabsan ee macnaha aan fiicnayn ishaarahayaaye waa in dadka muslimiinta laga bedelo xataa lagu walqalo ayb xadaثna سacيid بن maنsuur صaaxib الsunan alimaam الثiqة qaala xadaثna cubayd الlah بn iyaad ibn laqiid ثiqaة imaam can abiihi oo iyaad ibn laqiid asaduusi ثiqة qaala wuxuu uhi samictu leyla gabadhii leyla la odhan jira waa saxaabiya imra'atu bashiir ahayd leyla un maqlayo bashiir ibn اlkhasaasiya xaaskiisi wey tuxadiثu warramaysa oo wax ka soo tabinaysa can bashiir ibn اlkhasaasiy wa kaana smuhu magaciisa waxaa la odhan jiray qabla alislaam zaxmun cidhiidhyanaa la odhan jiray fasamaahu nabiyu bashiira nabi maxamed bashir u bixiyey baabu barata wuxuu baab yahay bara suuban oo kale wey bara soomaali ahaan waa un suuban magac kale u garan maayo yani waa ruuxaad ku ammaanayso inuu yahay ruux ilahay adeecaa subxaana wa tacaala ayb xadaana qabiisata cuqba qaala xadaanaa shaybaan baan ii qoran laakiin sufyaan baa sax ah aniga xadaanaa shaybaan ba qoran khalad wey shaybaan sufyaan baa idin qoran idinkaa iga fiican markaas lanno qabiisat bnu cuqba sheekhiisa la yaqaaneen soo maray toban jeer ka badan sufyaan ahawri bu hadaba taagna xadaanaa sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq abu cabdilaahi ahawri can muxamed weliba riwaaya muslim iyo keyrkiiba cadaysay inuu sufyaan yahay idan saasaa saxan can muxamed bni cabdiraxmaan mawla ali طalxata waa iqa ninka asaga ah. can kurayb mawla bni cabaasin can bni cabaasin ana isma juwayriyata juwayriya bint alxaari saxaabiyaddaas oo xaasaskii nebi maxamed ka mid ahay kaana magaceedu wuxuu ahaa bara yani ana isma juwayriyata kaana bara baraa la odhan jiray suban la odhan jiray fasamaaha nabiy nebi maxamed wuxuu u bixiyey juwayriyata waa jamcu jaariya waa lasoo taskhiiri waxaan rabaa taskhiiru jaariya wey ayib gabadhii yarayday ayib yareeyo oo kale un wey reernadu istanba waxay la baxaan yarow yarow oo kale yarow oo waxaa weeyaan mu'anas ah intaan ka rabna ayb idan nabi maxamed waa baday salawatullah slam alayh xadaثna cmr bn marzuuq qaala xadaثna shucbaة الxajaaج can caطاء بn abi maymunةa ثiqة basri abu mcaad can abi raaficin almadani nufayc ibnu raafic asaa'iq baa loo yaqaana dhowr korba waxaynu soo niri aan u qaadanay abu raaficaas inuu ahaa abu raafic mawla rasuuli اllaahi almadani laakiin ninkan waa taabici ma aha saxaabigaas meelihii hore insaa aanu soo sheegnay hala saxo abu raafic ninka caanka ku ah الriwاaية can abi hurayrata waa taabici nufayc ibnu raafic baa laydhahaa asaa'iq almadani wuxuuna caan ku yahay inuu wax ka wariyo abu hurayra ama ninka kale abu raafic ee mawda rasuulilah waa saxaabi jaliil ah asaguna madani ah iqatun mashhuur adraka aljaahiliyata walislaam abu raaficaas qaala wuxuu ihi abu hurayra kaana ismu maymuunata maymuuna magaceedu wuxuu ahaa baraa la odhan jiray fasamaaha الnabiyu maymuunata ayadna baraa la odhan jiray nabi maxamed waxay u maymuuna ayb maymuuna adoo u dhow soomaali ahaan waa ka inagu aynla khayro kale magaceena dumarka qaarkood waxa loo bixiyaa khayra loo bixiya khayra ayb marka maymuuna saas wey waa min alyumni wاlbaraka ayb se <clears throat> wax kale uga dhow waad garanaysaa cadday waa madab madab iyo cadday ya khayro dhib malh waa ducawe khayro magac fiican w dhib malh ya iimaan iimaan laa bas laa bas iimaan ya madaxun <laughs> baa la baxdaya dhib malh xadiidka waa shaad buu sheekhu raxmat ullahi alay sida raajix xadiidku saxiix wey xadiidku waa saxiix maxaa yeelay ruwaadda waxay isku khilaafeen calaa shucba hadda camar ibn marzuuq xadiidka shucbu ka wariya can caطaa ibn abi maymuuna can abi raaficin can abi hurayrata wuuna sheegay laakiin qundur iyo yaxya alkhataan iyo mucaad alcambari iyo kayrkood waxay wariyeen inay zaynab ahayd gabadha la bedelay magaceedaa barro la odhan jiray kadibna maxaa zaynab u bixiyey xadiidkaana waynu soo marray macnaha tilmaamahay laakiin camar ibn marzuuq iyo abu daawud ayaalisi oo weliba calaa shaki ah waxay wariyeen in maymuuna waagi hore barra la odhan jiray nabi maxamed u maymuuna u bedelay xaafid ibn xajar iyo xaakim iyo dahabi iyo kayrkoodu waxay leeyihiin labadu waa macquul maymuuna iyo e, zaynaba labadooda marka hore barra la odhan jiray nabi maxamed baa labadooda kala bedelay midna zaynab u bixiyey midna maymuun u bixisma diidahayaan ama sheekh albaras wuxuu leeyahay camr ibn marsuuq iyo abu daawud ayaalisi baa ruwaad fara badan khilaafay idan xadiidkooda waa shaad saasuu shekhu shaad ugu xukumahaya laakiin maadaama la jamcin karo waxaan leenaha waa sugan yahay baab wuxuu baab yahay aflax libaani ama guulaysta oo kale un wey xadaثana cumar ibn xafs ibn khiyaad qaala xadaثanii abi xafs ibn khiyaad qaala xadaثana alacmash sulaymaan ibn mhraan qaala xadaثana abu sufyaan طلxة بن naafic ninka loo yaqaana wey taabiciga jaliilka can jaabirin radi allahu tacala canhu can nabiyi qaal nabig wuxuu uhi in cishtu haddaan noolaado oy naftu igu sinto tii rabbi igu sinto nahaytu ummatii ummadday waxaan ka reebi doonaa in sha allah hadduu rabbi yidhaahdo an yusamaa ama an yusamiya axaduhum midkood inuu ku magacaabo wiilkiisa ama addoonkiisa ama addoontiisa baraka barako u bixiyo waa barako iyadaaba barako aba idan hadhow xageed ka timid barakadii baan ka baraka kasoo tego sharban aada wey khayr daran aada idan baraka iyo wa naafican naafic iyo yani waa dheef badana wey naaficu ninkumadda anfaca iyo wa aflax walaa adri ma ogi buri raawigu qaala inuu yidhi raafic am laa raaficna waan reebi doonaa lann raafic waxaa laga yaabaa inuu noqdo mararka qaarkood uu galo asmaada uu galo inkastoo ibn qayim khayrkiiba ay diidaan in la israaciyo m in la kala reebo ma bannaan almuhim yuqaalu nabi maxamed xuli maxaa u diidahaya in ruuxa loo bixiyo baraka iyo naafic iyo aflax loo bixiyo nabiga maxaad waxaad ku qoonsatay nabi wuxuu uhi yuqaalu waxaa la odhan haahunaa baraka meeshan barakaa joogto waa gabadha magaceed ama addoonta magaceed barakaa joogto walaysa haahunaa baraka baraka ma kula joogto maya baraka ma joogto meesha baraka kama jirto wey meesha waxaa ka soo ma joogto idan nabigu tafaa'ulkaas xun buu ka cararhaya magac wanaagsan ayib faqubida الnabiyu nabi baa la geeriyooday walam yanha can dalik arrintaasuu ummadda uusan ka reebin walam yunha can dalika ama la iskama reebin ama walam yanha nabigu umadda ka mara can dalika laakiin nahyigu waa saabit jaabir asagu intaanu xifdiyey laakiin hayrkii baa xifdiyey nabi maxamed inu arrinta umadda ka reeba ayb laakiin maadaama nabigu umadda ka reeba haddana waxaa la hayaa isagoo u bixiyey addoonkiisa nabi maxamed u bixiyey naafic u bixiyey raafic idan marka waxay culimadu leeyihiin waa karaahat tanziih waa laga fiican ya lakiin waa la bixi karaa xadaثna الmakiي بن ibrahim qala xadaثna ibn jurayj can abi الزubayr samca jaabir bn cabdالlahi yaquul araada الnabiyu nabiga ilahi wuxuu doonay an yanha ummadda inuu ka reebo an yusamaa in loo bixiyo addoonka biyacla kii sarreeyey wabibaraka wa naafic wa yasaar wa aflax wa naxwi dalik magacyaha noocaas yaclaa sarreeye shareecadaa sarraysa diintaa sarraysa loo bixiyo oo baraka baraka badne wa naafic dheef badne wa yasaar hodan hodan oo kale in tahay yasaar ama deeq bay la macno tahay iyo wa aflax liibaan ama guuleed oo kale waxaa inagu dhaqanaa soomaali ahaan guuleed oo kale iyo wa naxwi daalika magacyaha noocaas ah yaa nabigu dabcin umadda ka reeb uma sakata bacdu nabigu waa aamusay canha can ilasmaa asmaada nabiga ummadda inuu ka reeb marka dambe farahu ka qaaday falam yaqul shay-an waxba muusan odhanin marka inta laga weerarsan kara waa laga weerarsan kara laakiin yani dembi ma aha waa karaaha ayib baab wuxuu baabya rabaax in loo bixiyo addoonkii ama ruuxii magac looga dhiga rabaax soomaalida aad bay ula baxdaa ayib xadaثna ibn الmuثanى qaala xadaثna cumar ibn yunis ثiqaة alyamaami akhraja lahu اljamاعة can cumar bn yunis ibn اlqasim qaala wuxu uhi sheekhas xadaثna cikrima ibn camaar alcijli abu camaar alyamaami wa saduuq yaklid can simaak ibn اlwaliid wey cikrimaha cikrimihi u taqaana ibn cabaas ma ah simaakina simaak ibn xarbin ma aha waa simaak ibn اlwaliid alxanafi laysa bihi ba's abi zumayl baa loo yaqaana kunyadiisa qaala wuxuu yihi sheekhaas xadaanii cabdulaahi bn cabaas baa ii waramay qaala wuxuu yidhi cabdulaahi xadaanii cumar ibn اkhaaab baa ii waramay radi allahu tacaala canhu qaala cumar wuxuu yidhi lama ctazala lamaa goortii ictazala الnabiyu nabigu uu ka dheeraaday nisaahu dumarkiisi yani bil buu nabigu haweenkiisa ka dhaartay sagaalkooda b agtiinna mari maayo ayib xoogo nabigu arrin buu ku qoonsaday <clears throat> faidaa isla markaa ana anugu waxaan ku soo baxoon markuu idhi birabaaxin addoonkii rabax la odhan jiray oo ahaa khulaami rasuulilah rasuulka nabi maxamed addoonkiisi ah fanaadaytu waa u dhawaaqay oo waxaan idhi yaa rabaax rabaaxow istadin lii ii idan weydii aniga calىa rasuul rasuulka nebi maxamed maadaama haweenkiisa ka dhaartay suuqa waxaa galay nebi maxamed sagaalkii dumarka qabi wuu furay kulluhuna awaaliqu baa suuqa gashay haycaad munaafiqiina waxbaa saa u sii cumar marka kor buu ka yimid wuxuu rabaa arrinta inuu hubsado ma annagaa ku ogey nebi maxamed fur haweenki ah. war bul kaadiy degdegine kaatinya la rabaa miyirka lagama tago weliga wax kastoo jiraba miirka lagama tago iyo kaafiyaha wuxuu i nabi maxamed idan io weydi anuu afkiisaan rabaa nabi maxamed oo ma furtay mise waxaan la sheegaya waxba kama jiraan ma ku idhi bay dheheen somaali waa kayd rageen ma ku idhi waa kayd rageed waxaan iska hobso waa lalahay warmaadaha hebel afkiisa ka furan ayib idan wuxuu ka rabaa marka bukhaari wuxuu ka rabaa yaa rabaax in nabi maxamed addoonkiisa rabax u bixiyey in rabax aysan gelaynin nahyiga aysan gelaynin buu ka rabaa ayib abu daawuud markuu tacliiqinaya axaadiidan wuxuu leeyahay wagayara الnabiyu sal ly slam isma alcaas wacadiiz wacatlah washayطaan wاlxakam waguraab waxubaab washihaab fasamaahu hishaama wasama xarban silman wasama almutajac almunbacif waardan tusama cafira samaahu khadira وشhicب الضلالة samaahu شhicب الهudى وبنو الزمية samaahum bني الرشhdة وسmى bني مkhوية bني رشhdة qاaل أبو dاود taraktu أsاniidha للاkhtisاar intuu faylkaa geliyey wuxuu ley sunankiisa intuba sanad baan u haya lakin waa soo gaabsaday intuu sheegay in badan ka mid inagaa soo maray ayb munbacif yani nin ba waxaa loo yaqaana mudajic yani hurdaayo wey jiifaaye nabi maxamed u bixiyey munbacif soo jeedaa loo bixiyey yan waa in wixii laga badooy ruuxa magaca noocaas oo kale ah ayib baabu asmaaءi alambiya wuxuu baab yahay asmaada ambiyada xadaثna abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaثna daawuud ibn qays alfara adabاq ثiqaة fadl abu sulayman alqurashi qaala xadaثanii musa ibn yasaar almadani ثiqa samictu aba hurayrata can الnabiyi qaal nabi maxamed wuxuu leeyahay tasamuu la baxa bismi aniga magacayga muxamed la baxa wiilasha u bixiya walaa takmu ha isku naanaysana bikunyati ana kunyadayda abulqaasim ka leexda maxamed la baxa laakiin abulqaasim laga wareego waa aagga duulimaad ka cagan wey fa inii anugu ana abulqaasim ana abulqaasim ah qaybinta aabbaheed waa aniga sida raajaxan waxaa weeye arrintaas intuu nabigu noolaa wayo salawatullah aslam alayh lanna ciladii xadiidka uu ku yimid ba caddaynaya maalin maalmaha ka mida ah nabi maxamed sal l slam isagoo socda ayaa saxaabi ansaariya ah ninkaa u dhawaaqay ninkaasoo kunyadiisa la yidhaahdo abulqaasim yaa abalqaasim buuhi halkaasuu nabigu soo jallaacay markaasu wuxuu nabi maxamedo adiga kuma jeedee ninkaasaan u jeedaa idan nabi maxamed umisay oo soo jeedisay oo tiri haddana maxamed la baxa laakiin abulqaasim iska ilaaliya culamadu waxay leeyihiin qaasim waa magac nabi maxamed keliya istahiilo qaybiyo wey maxaa uga qaybisaa jacfoon aan shiin laga helinin baa tahay oon ummadda xogaysiinaynin nebi maxamed wuxuu soo gaadhaa saas u qaybinayay isagoo wasiirkiisa maaliyada dayn loo qabsado la addoonsan gaadhay iyo afarta halaadatin hal habeen qaybi qaasim iyo qaybiyaha dhabta ah ee magaca mute ee iskale ee astaahila nabi maxamed sal adoo taxbaana qaasim maba istaashidba wadaadda waxay leey ilaa qiyaami saac abalqaasim laguma ogolo laakiin sida raajix waxaa weeye intuu nabigu noolaa salawatullah waslamu alayhi bay hawshaa ku egta xadaثna aadam ibn iyaas qaala xadaثna shucb bn اxajaaj can xumayd awiil xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa iqaة sabt ila anahu yudalis can anas ibni malikin qaal kaana الnabiy waa ka sababkii baa soo socda kaana nabi maxamed wuxuu ahaa fi suuqi suuqu joogay ayib magaaladu joogay faqaala rajul nin wuxuu yihi yaa abalqaasim abalqaasimow u yeedh nin u yeedhay faltafata waxaa soo jallaco milicsaday ilayhi ninkii dhawaaqay xaggiis annabiyu rasuulkaa soo eega nabiga wuxuu ismooday in asaga loo yeedhahayo faqaala wuxuu ihi saxaabigii yaa rasuul rasuulka ilaahayow inamaa dacawtu waxaan u yeedhay uun haadaa ninkaasaan u yeedhahay faqaalna wuxuu yihi tasamuu la baxa bismi walaa taknuu bikunyati idan maadaama uu sababkaa lahaa oy sababkaa ku timid sababkiina zuulay waxaan leenaha alxukmu yaduuru maca cilatihi ayib ama alxukmu yazuulu bizawaali cilatihi ayib idan maadaama sababka uu lahaa sababkan u yahay sabab macquul macnaa oo la fahmi karo haddana uusan jirin ayib taraawixiina imankuu laba habeen ama saddex habeen saxaabada tujiyey farhu ka qaaday nabi maxaad nooga daysa baa li waxaan ka baqayba in lagu fara yeelo ay waajib idinku noqoto oo shantii salaadood lagu daro saddexiy toban iyo koobiy toban kaleo habeenkii ah ayib ood kari weydaa laakiin nabi markuu dhinto salawatullahi waslamu calayh waxay dambeo soo dagahay iyo waajib damboo imanaya midna ma jiraan waa fasaxanta marka ayada maadaama cilada hadda ii jirtay oo nabi maxamed hadda laga baqahayo in marka nabiga loo yeedho iyo marka saxaabi kaloo la yidhahda abulqaasim loo yeedho inay isku gendadaan oo nabigu uu ku mohdo oo tiraado nabiga adi kuma doonaynin hawsha ay dhaawac keeni karto nabigan hadda u dhintay salawatullah wasalam calayhi hadda waa fasaxan tahay waadana waxay lehin sideedoo lama ogolo waadana waxay dheen ma ahe waxaa weeye inaad isku darsato muxamed iyo abulqaasim in magacaadu uu muxamed yahay wiilaa dhashayna la yidhaahdo qaasim oo la magacaa waxaa leeyahay moxamed abulqaasim nabi maxamed baad noqotay moxamed baa la yidhahdaa abulqaasim war hawshaa hawshaadii ma ah ee haddii uu wiilku iska yahay qaasim aduguna jaamic lagu ihahdo ama wiilku u yahay qaasim adugu cabdullaahi ama la yidhahdo wiilka muxamed aduguna lagu yahdaa abulqaasim oo iskala tagtaan maxaan rabaa magac kale lagu yihahdo dhib ma waxay leeyin waa marka la jamciyo kunyaddii nabi maxamed iyo magaciisi yaa ku dhacaya wadaadana waxay dhaheen ma ahee kunyadaa la ogolayn biseedo abulqaasim o dhan baa laga carabay lakiin sida raajixa sidaa idin sheegayba xoog badan in sha allahu tacala xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaana yaxya ibn abilhaytan alcataar baa saxiixa aniga alqataan baa ii qoran cataar baa idin qoran soo ma qaaan oo nuun ah ka kac wey qadaankaas yaxya ibn abilhaytam alcataar buu caan ku yahay sheekha asaga ah ayib waxaynu ku soo marray xadiidka asagoo saxan saddex boqol lixan toddoba asagoo alcataaranu soo maray ayib maxaa kuu qora adiga alcataan oo nuun ah mise alcataar qadaan iska daa qadaan lama raba cataar baa la rabaa ayib alcataar bira bira baa la rabaa mhm. qur-aan bu halkaas kusoo soo saxay qaala xadaثanii yuusuf ibn cabdالlahi bn salaamin qaal salaam samaani الnabiyu nabi maxamed baa ii bixiyey yuusufa yuusuf cabdulahi bn salaam alxibri alxabr alyahuudi alisraa'iili ee saxaabiga jaliilka ah wiilu dhalay wey nabi maxamed baa yuusuf u bixiyey samaani nabiy nabi maxamed wuxuu ii bixiyey yuusufa yuusuf nabigaa ii bixiyey magacaan u la baxay ma aabbahay ma bixin nabi maxamed baa ii bixiyey wa aqcadanii nabigu wuxuu u fadhiisiiyey calaa xijri dhafkiisa dhabtuu nabigu saa ii saaray wa wuxuu gacanta marshay calaa ra'si madaxuu nabigu gacanta ii mariyey fasamaani yuusufa ayib idan marka wuxuu ka rabaa bukhaari yuusufda waa nabi ilaahay idan asmaada ambiyada la bixi karo nabi maxamed magaciisii nabi yuusuf magaciisii ayib xadaana abulwaliid xadiikan wuxuu ku soo maray xadaana abulwaliid hishaam bn cabdilmalik aطayaalisi qaala xadaana shucba can sulaymaan sulaymaanka waa kuma acmashu waad garanaysa sulaymaan ibn mihraan alacmash wa mansuur ibn muctamir wa fulaan baa ii warramay yacni sulaymaan iyo mansuur iyo nin kale yaa ii warramay shucbaale ninkaa kalena waxaa caddeeyey fi saxiix waa qataadawe qataada wey saddex kun hal boqol tobaniyo afar fasax albukhari ku yimid inuu yahay qataada annahum jamaacadaas sulaymaan iyo mansuur iyo qataadaba samicuu waxay maqleen saalim ibn abiljacd taabicigaasay maqleenoo yarwi wax ka warinaya can jaabir bn cabdilaahi qaal inuu yidhi wulida waxaa loo dhalay lirajul nin ba waxaa loo dhalay oo mina ansaar naga mid ah mina anaga naga mid ah min alansaari ansaar hulaama wiil baa loo dhalay yani nin ree ansaareeda ah, oo weliba anagu aan iskusii qoysnahay yaa wiil loo dhalay wa araada wuxuu doonay ninka ansaareed an yusamiihi wiilkii inuu u bixiyo muxamadan inuu u bixiyo qaala shucbatu wuxuu yidhi fii xadiii mansuur shucba markuu yani waxaa iskhilaafsan weeyey farqi u dhexeeya lafdiga sulaymaan iyo lafdiga mansuur oo labadu ahaa sheekhii shucbe ahaa fii xadiidi mansuur waxaa ku sugnaa ana alansaariya ansaarigu qaala inuu yidhi xamaltu calaa cunuqi xamaltu wiilkii baan ku soo qaaday calaa cunuqi tunkayga ama dadkayda waxaa tidhahdaba ama luquntayda faataytu waxaan u keenay bihi wiilkii annabiya wa fii xadiii sulaymaan acmash xadiiska waxaa ku jira wulida lahu hulaamun hulaam baa loo dhalay fa faaraaduu waxay doonaan ansaar an yusamiihi muxamadan waa dhib ma laha almihim waxa way macnuhu ikhtilaafka alfaadda kuu sheegaya bukhaari dhib ma lehe waxaynu ka rabnaa nin reer ansaareeda ayaa wiil u dhashay wiilkiiba wuxuu doonay inuu u bixiyo magacii nabi maxamed oo maxamed ahaa faqaala rasuulku wuxuu idhi tasamuu la baxa bismi magacayga walaa taknu ha ku naanaysina caruurta bikunyatii kunyadayda ama hasku naanaysina kunyadayda fa fainii anugu maxaa yeelay inamaa jucultu waxaa laga yeelay qaasiman qaybiya cilmigan qaybiya oo khayrkan qaybiya oo xoolaha adduunkan qaybiya oo wejigaa idin qaybiya oo kalgacaylka wax kasta idin qaybiya waa idin simana aqsim waan qaybin khayrka iyo wx rabbi ii dhiibay baynakum ida marka iskaga leexda kunyada wa qaala xusein wuxuu yidhi xusaynna waa xusein abdiramaan xusein ibn cabdiraxmaan oo sheekhu shucbata fi lxadiid inkastoo hadda uusan sheegin laakiin waa sheekhu shucba sida rawaad kala cadaynayaan ayib qaala xusein wuxuu yidhi bucitu waxaa la i diray cabdiraxmaan weeye qaasiman xaalo aan nahay nin wax qaybinaya aqsimu baynakum dhexdiinaan khayr kua qaybinaya ayib almuhim waxaa la diidan yahay waa lafdiga abulqaasim ah qaasimkaasaa laga cararaya xadaثna mxamed ibn calا abu kurayb alxaafid iqة اimaam akhraja lahu اjamaca waa sheekh اjamaca qaala wuxu uhi xadaثna abu usamata xamaad ibn usama can burayd ibn cabdاllahi bn abi burdata can abi burdata can abi musa qaal wulida lii hulaamu wiil baa lai dhalay faataytu bihi الnabiya nabi maxamed baan u keenay fasamaahu wuxuu u bixiyey ibraahiima ibraahiim waa nabi magacii wey ila asmaa ambiya in la baxo wey maxamed yuusuf la baxo ciisa ibraahiim waan hayna faxannakahu markaasuu nabiga ugu dhabxarageeyey bitamratin dhamxarag u mariyey carurta in wax macaan malab iyo timir loo malabsanhaya yani waxay dhamiyaan oo nacfi adduunye ah inuu kaa ugu horreeya la rabaa siday u noqdaan dad macaan oo akhlaaq wanaagsan oo wax khayroo macan afkooda ka soo baxoon aan kharibnayn arrintaama arrinna maxaad ku ekeydba mise waa sunna baaqiya ilaa qiyaami saaca o masala khilaafiya bayn alculamaa wa dacaa lahu nabigu wuxuu ugu duceeyey bilbarakati baraka ugu duceeyey wiilkii u ducey ilaha barkeey baaraka allahu fiih allaha barakeey wa dafacahu iley waan ii dhiibay markuu nabigu magaca u bixiyey oo dhamxaragga oo tiir u mariyey oo u duceeyey buu ugu soo celiyey wixii gardaayiska la odhan jira waxba kama jiraan gardaayis ma garan maysaan wxii hadda waa la soo daayey gardaayisku wiilkii markuu dhasha qaadahaya ninbaa ninka reerka ugu xoog badan ee ugu dhib badan ee ugu shida badan ee dhiigyo cabkee balaayada ahee dadka laayandhaha gudgudayaan baa loo dhiigahaya markaasuu cabaar la warigeeda camalkayga yeelo cirtayda yeelo waxaan yeelo camalkayga raac kan bal soomaalida qaarkood ilmuhu ku dhasho dhuxunkureed baa faraha lagu jabiyaa dhuxunkureed wariiri baa loo taqaana yaa gacanta loo saa lagu jabi suu noqon in lagu gurto wey dhuxunkureed iyo shiyac jullaan iyo baasha kaltartal waxbaa loo dhiibahaya waxay rabaan hadhow ninku gacanta saar inuu gurto waa aafo ab meeshida doonaya ruuxiga khayr <laughs> khayr lagu tarbiyeya halka laga bilaabayo wa kaana wuxuu ahaa wiilka ibraahim ah akbaru waladin abi muusa abi muuse carurtiisa ninka u weyn ba curarkiisiibu ah baabu xasn buu baab yahay in xasni lala baxo alxasan asal ahaan waa maa halida min alard dhulka kiisa adag biri wey biri ama digaandig waxa loo yaqaano yani dhulka adag baa waxaa la yihahda xasan asalkiisa ayb idan magacaas marka magac qallafsan weye waa qallayf iyo adayg iyo kakanaan iyo qallafsanaan buu tilmaamaya xadaثna caliي bn cabdالlahi اmadini abuاlxasan qaala xadaثna cabdالraزاq qaala akhbarna macmar ibn rashid abu curwaة اlyamani can الzuhriy can saciid bn musayib can abihi can jadih anahu awowgii ata الnabiya saciid musayib awowgii baa nabiga u yimid oo saxaabi ah faqaala rasuulku wuxuu ihi masmuka magacaa nin yaho qaala wuxuu ihi xasnin baa la yihahdaa xasnin kakana la yihahdaa bui kakane faqaala wuxuu ihi bal anta sahlun waxaa lagu yahada dabacsana lagu yahada sacdan laga bilaabo dabacsana lagu yihahdaa kakana ma qallabsane iyo kakane iyo midna ma qaala wuxuu ihi saxaabigii riwaayadka waxay bal ismuka sahl laa uhayiru bedeli mahayo bui doorin mahayo isman samaanihi abi magac waa aabbahay iigu walqalay aabbahay ii bixiyey nabi maxamed oo bedeli mahayo war maa ka daysid war nabi maxamed baa kuu dooray daa riwaaya kale waxay leedahay laa buudi bedeli mahayo asahlu yuuطac wa yumtahan buudi ninka dabacsanaha ah waa la mari waa la xaabin waa lagu istaagi waa lagu joogsan waa la dulaysan waa la bahdiri ka kaan rabaa oo ninkan taabto inuu fadhiinaan rabaa bu <laughs> saxaabiga xan ku ciliyey magacii sahalaabu ciliyey sahal xuu nabi waa nin dabacsan dabacsanuna waa reer hoosaad nin hoosaa noqon bu nin kastaa kugu istaagi sanka lagaa mari waddaaba lagaala bixi bu wax kastaaba iska kala baran anugu maxaan rabaa magaca kakanaha ahee dhimbilow ka duulahayaa <laughs> idan markuu diiday asaga laga bilaabo ilaah furkiisii kulli waxay niman alafsa dabaca alafsa khalqi ilah nin la dhaqmaan ba lawa idan nabi maxamed falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaab aliim saciid musayib iyo raggii la dhashay iyo aabbihii iyo awowgii laga soo bilaabay firkaasoo dhanba qoyska reer dhan bay noqdeen waxay ahaayeen kulligood niman qallabsan oo dabeecaddu aan loo geri karin oo wada kulan oo gubanaya oon lala dhaqmi karin waxay cudugu yidhahen laakiin saciid musayib ilahay baa ka badbaadidiyo asagu adaygiisii iyo qallabsanaantiisii waxay u gashay diinta wuxuu ahaa kaana shadiidan calaa diin illah boqor iyo madaxweyne iyo barasaabarasaab iyo sanku ka galahaya asagoo maana iska jiifa masaajidka waxaa u yimid cabdilmelig oo boqorka muslimiinta ah adoon buu soo int masaajid ka tagto nin caalim masaajidka fadhi igu yar on la niqaasho xoogow aan la haasaago yani madaxweynayaasha hore muslimiinta kuwan waa dhaameen ninku wuxuu jeclaa dadka culummada inuu la fadhiisto oo su-aala weydiiyo oo la tashado addoonka la soo diray boqorka soo diray wuxuu yimid saciid oo keligii masaajidka jooga masjid madiina isla nabowi markaasuu saciid masayib waxaa soo diray madaxweynihii eh, xildhibaan io imo baa lagu weli maxaa tiri ku celi war nin xanuunsan baa tahay anugu dadka dabaalada doqmo uma tag dadkiisa raas khayrkaa raasaba ninkaas u sheeg waxaad tanta suuqa tagtay meelahaas fadhi kudirada ka raas waxaad u kala baca ninku wuu yaabay addoonka la soo diray wuxuu hi kan meligii baa galay maanta qoraxnimada ugu dhici mayso ninku wuu laabta wuxuu ihi sayidii nin nin waaa u tegey bu i masaajka jiif oo sheekho garweyn oo quruxsano markaan la hadlay indhahuu eegale wu dili gaadhay wuxuu tilmaam ninkii wuu tilmaamay wuxuu i kaas waa nin xanuunsano faraha ka qaada ku kale ii raadi wuu gartay saciid musayd loo geli maayo qoys waxay ahayn marka saas ah asagu u gashay laakiin intooda kale yani arrintay diideen nabigu inuu ka bedelo ahayday diideene xumaantayda akhlaaq xumada ahayd ama qalabsanaanta ahayd way ku jirta ama saciid iyo dadka culammada ah ilahay wuxuu u geliyay xagga inay diinta ku adkaadaan idan marka arinta nabigu iska bedelyey bedel weyna diida ma ahayn aalo marka ibnusayib baa qirhaya hawsha wuxuu leeyahy famaa zaalad ma zuulin ma baabi'in alxusuunatu qallafsanaantii fiinaa annaga dhexdoona bacdu intaa kadib maalinkuu awowgii diida magaca inuu bedel laga bilaabo ilaa yowminahda adayg iyo qallafsanaan iyo shidda way taagantahay idan awowgiiba wax kharibu le taarixu kuu sheegahay hadduu awowgii iska qaadan lahaa sahal dad dabacsan oo muslimiinta lala dhaqma oon dhib layn baa noqon lahayn buuri famaa zaala ma zuulin alxusuunatu yani alkhilada qallafsanaan iyo adayg wey fiina yani fii abnaa'i xasan bacdu yani bacda ma waxaa weye rafadahu jaddi xadaanaa ibraahim bni muusa qaala xadaanaa hishaam bnu yuusuf qaadi sancaa iqat ma'muun mutqin ana bna jurayjin ahbarah ibnu jurayj baa ii sheegay buu i muxuu kuu sheegay qaala wuxuu hi ahbarnii haddana ibnu waxaa ii warramay cabdilxamiid ibnu jubayr ibnu shayba ayaa ii warramay asna waafiqee qaala wuxuu hi jalastu waxaan la fadhiistay ilaa saciid ibnu sayd baan la fadhiistay faxadaanii saciid wuxuu ii sheegay qadima inuu u martiyey ama u wafdiyey u tegey cala nabi nabiga u galay salawatullah waslamu aleyh faqaala nabig wuxu hi masmuka war magacaa qaarna wuxuu hi bal anta sahal sahal bal wey nin dabacsan baatoo qiimo badan iska daa magacaas qaala wuxuu yihi marka awowgii maa ana anigu ma ihi bimugayirin mid bedelahaya isman magac samaanihi abi abbaa muxuu nabi baa magac kuu bixinhaye ayb qaala bnu musayib wuxuu yihi marka saciid famaa zaalat ma zuulin buuna ma baabi'in alxusuunatu qalabsanaantii fiina bacdu baabu ismi اnabiy wa kunyati wuxuu baab yahay nabi maxamed magaciisii iyo kunyadiisii ayib ma laga bixi karaa ma la jamcin karaa bukal bukhaari xadaana maxamed bn yusuf alfiryaabi qaala xadaana sufyaan aلthawri can اlacmash sulaymaan can salim bn abiljacr can jaabirin qaal wulida lirajuli mina wulida waxaa loo dhalay lirajulin nin oo mina naga mid ah ansaar ah hulaamu wiil baa loo dhalay fasamaahu wuxuu u bixiyey alqaasima qaybiyuu u bixiyey faqaalat ilansaaru ansaar baa diiday ansaar yeeli maaya warka asaga waxay dheheen laa nukannika ama laa naknika kugu naanay samayn abalqaasim ballan filaan abalqaasim ana ku bixinin bale qaasim baad wilkaad u bixisay miya waxaad ogu bixisay qaasim wilkaada in lagu dhaho calashaan abulqaasim ballanfilaad ku nagasamayn abalqaasim naga maqlay walaa nuncimuka kuugu doojin mayno cayna il ishaada ku doogsan mayso dheh marnaba dhegteeda maqli mayso ishaadana ku doogsan mayso inaan ku dhahna abulqaasim weligaa qaasim ku hay bay dheh waxay dheh maxamed abulqaasim adu ah. kaa socon mayso ninkii waa dacwooday wuxuu maxamedo magac baan wiilkayga oola baxay waana wiilkii carurta igu weynaa abulqaasim baan camirtay ansaar mudaaharaad bay bilaabeen iyo mucaaradnimo iga qaba ansaar fa aata nabiya nabigu u tegey faqaala lahu faqaala wuxuu ku yihi saxaabigii lahdi rasuul maa qaalat ilansaar ansaar waxay tihi inay dhaheen magacaas kugu raaxayn mayno dhegtaaduna maqli mayso ishaadana ku doogsan mayso faqaala nin wuxuu ihi axsanat ilansaar ansaar waa wanaajisay waa subiyeen yani shaygii xaqiiqada waa in la taabto werwareeg lama rabo mudaahana iyo munaafaqiin la dooni maayo dhibba ma lehe nn iskala sii bax maaha si fiican bay waa kaa saxan ruuxa waa in loo sheega khaladkiisa ayib hadhow waxaa iman haddadaan ansaar qancinin ama nabigu uusa saxaabiinka runta u sheegin waxaa iman in ansaarna ay camirto ayaguna ay saxan yihiin saxaabiguna asna uu camirto inu asagu quman yahay laba qumanaa isku dhic marka dambe waa lasardii waa in dadka la kala soxo adiga waad gar leedahay adna waad gar daran tahay laakiin hadda waxaa la bilaabay ad waa nin ahaa dhib ma laha adna waad fiican tahay weligo saba wad waaliseedimaka khilaafka waxaa ka shaqaynaya dad badan baa ka shaqaynaya dadka waa in la kala soxo qulu limuxsini muxsin wa lilmusii musii tasamu la baxa bismi magacayga walaa taktanu isku naanaysina bikunyatin ana kunyadayda fainamaa ana qaasimun xadaanaa ibraahiim baa anig io qoran laakiin xadaana alfadl abu nucaym wey ibraahiim meesha xakuma jira aniga xadana ibrahim baa qora wax ilamida ah sho ma jiraan caaw xadana ibrahim ibrahim ma jiraan xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn arrintaana waxaan ka faaisanay mustadarka xaakim baa saxaya xadiidka ayib dariiqa intuu ka wariyey xadaana fiq ibnu khaliifa sheekhay dhowrkaanu soo maray wey can mundir ibnu yacla athawri mundir ibnu yacla athawri iqat imaam abu yacla alkufi akhraj lahu jamaca wuxuu ihi qaala samictu ibna alxanafiya muxamed ibn caliy ibn abi aalib ninka loo yaqaana wey ibn xaniifi caan ku yahay gabadh reer bani xaniifa ah reer bani xaniifa laga soo qabtay oo sabaayaadka ahayd oo cali uu guursaday bacda faatimata uu guursaday wiilkan u dhashay y hooyadii baa loo tiriy waa maxamed ibn cali ibn abi aalib wey laakiin hooyadii baa uu caan ku yahay maxamed ibn xanafiy gabadhii xanafiyadda ee reer xaniifa ahayd wiilkeedii buu caan ku yahay yaquulu asagoo leh taabicigaas baan maqlay kaanad ruksa bay ahayd licaliyin cali bay rukso u ahayd cali inuu carurtiisa u bixiyo qaasim oo abulqaasim lagu naanayso cali waxay u ahayd khaas ruksay asaga ahayd kaanad waxay ahayd abulqaasim in lala baxay ruksay ahayd licaliy qaala cali say ku timid qaala cali wuxuu yihi marka yaa rasuulka ilaahayow in wulida lii haddii lay dhalo bacdaka gadaashaa intaad dhimata kadib wiil haddii lay dhalo usamiihi bismika wa akniihi bikunyatika haddii gadaashaa wiil lay dhalo magacaada u bixiya oo maxamed ah kunyadaa ma siiya oo abulqaasim ayib qaana wuxuu nacam haa magacaydana u bixi kunyadeedana u bixi marka reer cali waxay u arkeen inay ayagu khaas ku tahay culama waxay leeyiin me xadiidkan laftiisa wuxuu faa'idanaya cillada inay zuusho nebi maxamed hadduu dhintay waa fasaxan tahay abulqaasim iyo maxamed waa fasaxan yahay fakaanat ruksatan lii ba cali odhan jiray radi allahu tacala canhu laakiin inaysan khaas ahayn baa raajixa insha allahu tacala xadaثna cabdالlahi bn yuسف aلتنيسي qاala xadaثna الleyث بن sacد qاala xadaثanii ibn اcajlaan mxamed ibn cajlaan صaduuq sida raajixa can abihi cajlaan asna waa saduuq madani ah ama tiqa ah can abi hurayrata qaal nahaa rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu reebay waa kana kana kuu caddaynhaye an najmaca inaan kulminan isku daro bayna ismihi wa kunyatihi nabi wuxuu diidanaa in kunyadiisa iyo laisku daro magaciisa wa qaala wuxuu yidhi ana abulqaasim wallaahu yucqii anugu waxaan ahay qaybinta aabbaheed ama qaasim aabbihii baan ahay ilaahay baa xoolaha bixiyo cilmigana bixiya anna waa qayb ummaddan gaadhsiiya khasnajigii baan ahay qaybihii baan ahay ilaahayna waxaa weeyaan soo dirihii xadaana abu amar xadaana <clears throat> abu cumar xafs ibn cumar alxawadi ninka loo yaqaana wey xafs ibn cumar wuxuu caan ku yahay kunyadiisa abu cumar aduu bukhaari xadaana abu cumar ku yidhahda ama xataa sifadu ku yidhahdaan ninkan wey in badan buu inoogu soo sheegay bukhaari magaciisoo saxan oo uu soo laha xadaana xafs ibn cumar laakiin hadda waa lagu bedela kunyada waa lagu dhiibay oo ah abu cumar alxawadi iqatu habt waa ninkii lagu eedeeyey xoogow inuu xadiidka ku qaadan jiro xoogow mushkaayad ah in markuu xadika warina dhijir soo soco ninka wa warinay meeqaad rabtaa meeqa xadiis toban xadiis toban dirham soo dhaaf tiri muku tiriyo xaga dhig xadaana ambaana fulaan xisaabta xadiiskaada hoosta ka xari qad meeqaad rabtaa konton konton bartaa dhig yeerso adugu maxaa arta adugu boqol boqol bartaa dhig yeerso xadiidkaada xoogaasa lagu eedeeyey laakiin ninku hadduu faqiir iyo wax kale uusan haysanin culimadu waa fasaxaya laakiin haddaad ka kaftoomi karto waa inaadan xadiidka nebi maxamed iyo qur'aanka iyo hawlahaas udhan ad ka leexato waxba ada ku qadan ayb xadaثna شhucبة بn الxajaaج qaal can xumayd ibn abi xumayd الطawiil can anasin qaal kana الnabiyu fi الsuuq nabi maxamed baa suuqa joogay faqala rajul nin ba wuxuu yihi ya aba اlqaasim faاltafata الnabiyu nabi maxamed baa milicsaday ama jalleecay ama gardaymooday faqaala wuxuu yihi saxaabigii dacawtu haada nabi maxamed adiga kuma doonaynin ninkaasaan u yeedhay raalli ahow faqaala rasuulku wuxuu yihi samuu bismii magacayga u bixiya caruurta u bixiya walaa taknuu bikunyatii ayb xadiidkuu soo hormaray sideed boqol soddon iyo toddoba baynu hadda ku soo marray caawan soo marray min xadiidi aadam ibni iyaas can shucba haddana sheekh kaloo la yhahda abu cumar buu ka yimid baab hal yukna almushriku mushriga ma loo naanaysahaya ninka gaalka ah kunyo ma loo bixin kara yacnii ereyga kunyada ah ama naanayska ah cinda alcarab waa ammaan madxi wey waa weyneyn iyo tacliim tabjiil wey inaad ruuxa magaciisoo qayaxan ogu yeedho waxaa xagga sharafta iyo maamusahaan kaga wanaagsan inaad tirahda abuu fulaan maama fulaan aad tirahda intaad odhan lahayd hebelow magac qayaxan ruux inaad wajiga ka saartay cinda alcarab waxaa weeye xurmadaro ruux laakiin kunyadiisa in loogu yeedho ayaa ixtiraam ku jira idan gaalada ma mudan yihin in la ixtiraamo ninkii gaalkaha ah kunye uu leeyaha loogu yeedho ibn bukhaari baabaysanaya cashirkan halkaas inagu joogay caawa hada bilahi atowfiiq